maxaa yeelay zamankan hadda lagu jiro waa zaman fitanku alfitnatu tamuuju ka mawji lbaxr yacni fitnadu waxay hir u hiraynaysaa sida hirka badda oo kale dhinacyo fara badan ayay kaga imaanaysaa qofka nabiguna calayhi salaatu wassalaam aakhiru zamaanka wuxuu nagala dardaarmay inay fitan aada u fara badan ay imaanayaan fitanun ka qitaci leyli lmudlim yacni fitnooyin sida habeenka mugdiyaalkiisa oo kala kamida mid a ah. xataa uu nabigu yidhi sala allahu alay wasalama yusbixu lmu'minu u fiirso qofkii muuminka ahaa ayaa wuxuu waaberiisanayaa asagoo oo gaala wuxuu galabaysanayaa mathalan wa yumsi yusbixu lmu'minu mu'minku wuxuu habeenkii uu waagu u beriyaa isagoo muslima wa yumsi kaafira galabkiina wuxuu maxaa la yidhahdaa uu gaadhayaa inuuba gaaloobaa nacuudu billahi tabaaraka wa tacaala wa yusbi muminu muminku wuxuu galabkii gaadhaya isagoo mumina galabkii habeenkiina wuxuu gaadhayaa isagoo gaala nabigeena alayh salatu slam wuxuu yidhi qofkaasi wuxuu iibsanayaa diinta ayuu iibsanayaa jazaku allah khayr horta fitnadu waa min sunan illah ilaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay walanamluukum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walthamaraati wabashir isaabiriin aayadda ufiisada rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay walanabluwannakum allah wuxuu leeyahy waanu imtixaamaynaa oo waanu imtiaam ku imtixaaminaa bishay min alkhawf shay kamida cabsi cabsi baanu idinku imtixaaminaa nacam qofka muslimka ah cabsi baa la geliyaa cabsidu ay doonto marba ha ka timaado ha ka timaado dhinac uu qofku mudan yahay ama xaq u in lagu cabsi geliyo ama dhinac kale ka timaado uusa xaq u lahayn laakiin qofka muuminka ah waxyaabaha lagu imtixaan waxaa ka mid a alkhawf waxaa kaloo kamid a gaajo waa imtixaan waxaa dhan waxaa kaloo kamid a xoolihii oo kaa baaba'a tijaaradii oo hal marba doontu ay badiba la degto diyaaradiina dhacdo wa naqsi min alamwaali walanfus wathamaraat beertii aada beeratay oo hal mar baaba'da shimbir baa cunto way baaba balaaya u timid ilahi wuxuu leey walanfus jirkaagii baa loo soo dhiganayaa caafimaadkii baa laga qaadayaa indhahaagii baa caafimaad ku dhici oo xubnahaagii baa qaar baad waayi haakada ilmahaagii xaaskaagii adiga laftaada wa naqsi min alamwaali walanfus waalthamaraati wa bashiri saabiriin ilaahay saasuu noo tilmaamaya tabaaraka wa tacaala marka adduunyadao dhan baaba imtixaan ah axasiba annaasu xagga iimaanka marka laga hadlayo oo midda ugu khatarsana axasiba annaasu aliflaamiin axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa eesh wahum laa yuftanuun ma waxay u maleeyeen inay lagu daynayo waan rumaynay ayagoon iimaanka ay sheegteen aan lagu imtixaamin inay iimaanka ka run sheegayaan iyo inay ka been sheegayaan wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim kuwii ka horreeyey baanu imtixaannay falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin waxaanu kala saarnay midka iimaankiisa ku run sheegaya iyo midka iimaankiisa ku been sheegaya labada ayaan kala saarnay waa laleeyahay qur-aanka aada ba ugu badan tahay mas'alada la yidhahdo imtixaanka inuu ka warramo alimtixaanu waaliktibaaru nolosha bini aadamka o dhan baa imtixaana qaala tacaala tabaaraka aladii biyadihi lmulku wa huwa calaa kuli shayin qadiir aladi khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala geeri iyo noololba asagaa abuuray cilladu waa maxay si uu idiin jirrabo oo idiin imtixaano ilaahayna way agtiina ooga caddaato asaguu og yahay kiina camal wanaagsan idan adduunyada oo dhan waa imtixaan saa daraaddeed baa qof walba qofkuu ka iimaan badan yahay baa la imtixaama qof walba qofka uu ka iimaan badan yahay ayuu imtixaankuna kaga daran yahay walidaalika baa ambiyadiibaa ogu iimaan badnaa ayagaana marka ogu imtixaan kulula ambiyadii markii laga soo tagana saxaabatu rasuulillaah ayaa ogu iimaan badnaa ayagana waad ogtihiin imtixaankay galeen wahaakada ayaa culummada muslimiintana nin walba ninka uu diinta oga dhow yahay ka ogana daacadsan yahay imtixaanku waa ku imaanayaa xaqiiqadaa maxaala wey shaki ma lahan idan alfitanu min sunan illah marka fitanta laguu sheegaya ama imtixaanku waa sunanka ilaahi tabaaraka wa tacaala qofka waxaa lagu imtixaami karaa qur-aanka siduu ka warramayo waxaa lagu imtixaami karaa oo lagu fasaadin karaa waxyaalo badan waxaa ka mid a zuyina linnaas xubu shahawaat qofka waxaa lagu imtixaami karaa in shahawaadka la jeclaysiiyaba acuudu billah itibaacu lhawa naftiisu waxay rabto qofku inuu iska raaco waa nooc min imtixaan waxaa lagu imtixaani karaa khayr wanabluukum bishari waalkhayri fitna imtixaanku khayrna waa galaayo haddii caafimaad lagu siiyey waad imtixaamanta haddii caruur lagu siiyeyna waad imtixaamanta haddii xoolo lagu siiyeyna waad imtixaamanta haddii amni lagu siiyeyna waad imtixaamanta haddii nicmo lagu siiyo waad imtixaamanta hal shakarta am laa nabiyullaahi sulaymaan oo mulkiyaad aragteen la siiyey way noo imaan doontaaye nabiyullaahi sulaymaan gabadhi la jira balqiis balqiisa gabadhi la jira yaman xukuntay ee hudhudka uu soo arkay maa laa ara alhudhuda am kana min alghaa'ibiin lawcadibanahu cadaaban shadiida aw laadbaxanah aw layaatiyanii bisulطaani mubiin famakata gayra baciid faqaala axadtu bima lam tuxiq bihi waji'tuka min saba wa yaman binaba'in yaqiin inii wajadtu imra'ata tamlikuhum wa uutiyat min kuli shay walahaa carshun cadiim wajadtuha وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون warbixinta hudhud baa bixiyey nabi sulaymaan baana riboodka intaa dhan ee qiimaha badan ee qaaliga ah iyo tawxiidkana ku dhisan dareenka shimbirkana ku dhisan waa meesha anagu aanu dareemi lanahay baa shimbir baa dareemaya tawxiidka shimbir baa u qayroonaya tawxiidka fiirsada shimbir baa tawxiidka u qayroonaya wajadtu imra'atan tamlikuhum wa uutiyat min kuli shay walahaa carshun cadiim wajadtuhaa wa qawmuhaa yasjuduuna lishamsi min duuni illah ayada iyo qolada ay xukumaysayba waxaan helay ayagoo u sujuudaya ilaahay sokadii maxay caabudayeen qorax bay caabudayeen waa ka xumaaday hudhudku ilaahay kayrkii in la caabudo tabaaraka wa tacaala warbixinta markuu dhiibay maxaa ka wada waa qiso dheer oo macaan oo shayiq ahoo qiimo badani nabiyullaahi sulaymaan warqad buu usoo dhiibay hudhudkii laftiis warqadii waa kii kustuuray ayagoo fadhiya gabadhii balqiiso ayd waa tii tidhi yaa almala aftuunii fii amrii bal ila taliya maxaa sameeyaa maa kuntu qaatixatan amran xataa tashhaduun qaaluu naxnu uluu quwa wa uluu ba'sin shadiid walamru ilayk waxay ku dhahen anagu ciidan baana waana la amraa awoodna ilahay waana siiyey na amar adigu sooma garan laakiin gabadh caqli badan ba ahayd maxay ku tidhi ina almuluuka idaa dakaluu qaryatan afsaduuha wa jacaluu aciza ahli acizata ahliha adilla soo maa hadday dada laga xoog bato dadkii ahaa waa dulaystaa saa daraaddeed wa inii mursilatun ilayhim bal nin kale sheegaya hadiyad baan u dirayaa waan iska laaluushayaa kadibna bal wixii igu soo jawaabaan arkayaa boqorad hadiyadeedu intay dhantahay hadiyad cajiiba bay dirtay mar alla markay hadiyadii gaadhay nabiyullaahi sulaymaan wuu la yaabay maxaa yeel nabiyullahi sulaymaan waxaa la siiyey mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi inaka anta alwahaab boqortooyo cid ka dambaysa aan la siin buu ilaahay u ballan qaaday waana ka baryey baryadiisina waa la aqbalay cid ka dambaysana lama siinin idan miskiin yaman xukunta hadiyaday soo dhiibtay nabiyullaahi sulaymaan maxay ka tahay calayhi salaam unaqoy u celiya bu yii irjic ilayhim irjic ilayhim falanaatiyanahum bijunuudin laa qibala lahum u celi buu yidhi ciidan carunran ah oo madaxiisa iyo minjihiisus arkaynin ayaan ku dirayaa markay ka ogaatay gabadhii waa kii nabi sulaymaan yiri sideedaba yaa carshigeeda ii keenaya ayada waa tii timid horta isa soo dhiibtay maasha allah way islaami doontaa laakiin ayadoo barshi taagan buu yidhi yaa carshigeeda ii keenaya qaala cifriitun min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaami ina jin baa u shaqayn jira nabi sulaymaan intayna meesha issoo istaagin ayadaba soo socotaa anigaa kuu keenaya waa soo daahlaa layidhi qaala aladii cindahu min alkitaab ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk see wayba taallaa il intayn libiqsanin ba anaa keenaya horteeda taalla gabadhi markii la yidhi ahaakada carshuk waxaa jira qaalat kaanahu hu waa asagii baad moodaa waa nafsuhu waxaan qisada dheer cajiibka oga jeedaa markii gabadhi baa islaamtay asagaa guursan doona carshigeediibaa maxale meesha la keenay ilaahay qalabada intaa dhana uu siiyey nabi sulaymaan wuxuu yidhi haadaa min fadli rabbii haadaa min fadli rabbii kani waa dheeraadkii iyo fadligii iyo siyaadadii rabbigay xaggiisa aniga la iga boqray ee layga soo calaamo saaray ee layga doortay oo maxaa la ii siiyey liyabluwanii inuu alla igu imtixaamo a ashkur am akfur bal inaan shukriyo waa nicmada meesha bal inaan shukriyo iyo inaan ku kufriyo waman shakara fa inamaa yashkuru linafsi waman kafara fa ina rabbii laganiyun xamiid qofka shukriyana shukriga asagay ku laaban kii kufriyana ilaahay ooma baahno idan nicmada ma dareenteen nicmaduna waa imtixaan bal inaad ku shukriyo wa amaa binicmati rabbika faxadid nicmadu alle ku siiyey haddee ka shukri oo ka mahadnaq idan fitanku ama imtixaanku waa min sunan illaah waa ilaahay tabaaraka wa tacaala sunanka ilaahay ee soconaya ee insaanka ku imaanaya xigmad aan la soo koobi karinna waa ay ku jirtaa walaa budda an nactaqid arrinkaa horta waa inaan ictiqaadina marka koobaad bal inaan soo ictiqaadinno waa iimaanka qaybihiisa qayb ka mida ah weeyaan qur-aanka ilaahay aad ba oga warramay sunnada nabiga aada ba oga warrantay sala allahu alay wasalama wadooyinkii loo arrintaa looga bixi lahaana qur-aanka iyo sunnada ayaa caddeeyey su-aasha waxay tahay maa huwa sabiilu najaax haddaba wadada badbaadadu maxay tahay ilaahay ma noo caddeeyey mise nooma caddayn ilaahay ma noo sheegay mise nooma sheegin waddadii ma haysanaa mise ma haysano huwa tariiqu liimaan horta wadada koobaad waa tariiqa iyo waddada iimaanka wa dariiqu lmursaliin waa ambiyadii ambiyadii alla uu doortay uu soo diray waddadoodii in la maro weeyaan wa sabiilullaahi almatiin waa jidka ilaahay ee adag xablullaahi almatiin waa xadhiggi ilaahay adag ee adkaa lanfisooma laha ee aan marna go-ayni gadaal baan ka arki doonaa bidillahi tabaaraka wa tacaala siduu nabiyullaahi muusa samayn wayaa qowm maa lii adcuukum ila annajaah وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك بما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار قال ذيذيو يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة محان إذن كي يري لأهي محان يعني ما لي أني محان لها شيئا وندعوكم إذن كي يري إلى النجاة بدبادو قرآنك سيري سبل النجاة إلهي بأنه يري تبارك وتعالى wa tadcuunanii ila annaar idinkuse waxaad iigu yeedhaysaan naar ama waa ninkii muminu aali fircawn muminu aali fircawn ninkii iimaanka qali yaktumu iimaana ataqtuluuna rajula an yaquula rabbi allah waqad jaa'akum bilbayinaati min rabbikum wain yakun kaadiban facalayhi kadibu wain yakun saadiqan yusibkum bacda aladii yacidukum waa kii uu ku lahaa nabi muuse ya waa nin u sharxay ayaga weli hadduu yahay ninka nin beena beenaalo asagay dhibaysaa idinkuse waxau idinla yimid tadqiiqsada oo raaca idan maa hiya najaa waddada badbaado maxay tahay annajaatu fi dunya bilhidaaya allahu akbar horta badbaadadu adduunyada marka laga hadlay wa inu ilahay hidaaya ku siiyo ilaahay hidaaya hana siiyo oo ilahay hanuun hana siiyo oo ilaahay iimaan quluubtayada iimaan ha ku arsuqo oo caruurta iyaga ilaahay iimaan ha geliyo oo haweenka iyaga ilaahay iimaan ha geliyo oo ragga iyaga ilaahay iimaan ha geliyo oo culammada iyaga ilaahay iimaan ha geliyo iimaanku waa ka shajaratin tayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi samaa tuuti ukulaha kula xiinin biidni rabbiha nacam iimaanka laguu sheegayo waa geed intuu biyaha cabay xididadiis hoos u galeen kadibna kor u baxay laana cajiiba bixiyey mar walbana midho laga guranayo waa laa ilaaha ila allah macnaha laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah tu'tii ukulaha kula xiinin biidni rabbiha wayadrib allahu lamhaal iimaanku waa kaha iimaanku waa cajiib iimaanku waa ka shajarati tamr waa sida geedka timirta oo kale weeyaan yacni abaar iyo barwaaqada way qoyan timirta weli timir qallalan ma artay geedka timirta oo qallalan ma artay qofka mu'minka ana waa nooca iimaanku sida ayuu ku yahay daa'iman wa abadan fi saraa'i wadaraa qofka mu'minka iimaankiisu waa qoyan iimaankiisuma qalanayo qofka muuminka ah idan subulu najaa fi dunya walhidaaya aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum lmnu wahum muhtaduun kuwa aan ku barxin ee aan ku darin ee aan ku qasin maxay aladiina aamanuu iimaankoodii walam yalbisuu iimaanahum bidulm bikufrin aan gaalnimo ku darin amni bay ku noolaanayaan waana kuwa hanuunay maxaa yeelay iimaan bay leeyihin bu alaleeya tabaaraka jala wacala ko wlkhuruuju min aظulumaati ila nuur laa ikraha fi ddiin qad tabayana arushdu min algay faman yakfur bالطaaguuti wayumin billah fqad istamsaka bاlcurwati اlwufqa la nfisaama laha allah waliy اladina aamanuu yukrijuhum min aظulumaati ilى اnnuur wاladina kafaruu wliyaahum الطaaguut yukrijunahum min annuuri ilى اظulumaat ulaaئika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun idan qur-aanku asagaa mugdiga kaa saaray iimaanku asagaa mugdiga kaa saaraya iftiinkuna kuu saaraya mugdiga dulumaadka ayaa lagaa saaraya iftiinka ayaa lagaa saaraya saas daraaddeed baa min acdami almakhaariji min alfitan waxa ugu khatarsan oogu badan oogu weyn oogu cajaa'ibsan oo fitanka lagaga baxo fitanta maanta ummadda islaamka ay barayso mawduuca ku dheeraan doona waxa weeyaan waa ducaau ullahi tabaaraka wa tacaala wa rajacu حللها أيها الإخوة يعني المخرج أما سبل النجاة qodobka ugu weyn ee maanta aan doonayn inaan ku taagtaagsanno oo aan wax ka tilmaanno xooggana saarno way badan yihiina waa adducaau wa rajaa'uhu adducaa waltadaruc waltadallul ila allahi tabaaraka wa tacaala waana maanta midaan u baahannahay wey dhammaan inaan ilaahay barino oo aan ilaahay gacmaha u taagino oo faqrigeenna aan muujinno aan muujisanno middaa weye midda ugu muhiimsan ee maanta badbaadada ay tahay waana arki doonnaa dadka khudbada dhegaysanaya carabiga fahmayena ah, xaqiiqata way ka faa'iidaysan dabcan maxaa yeele arrinkaa waa arrin aad naafica oo waxna taraya goorma haddaanu barwaaqaysannahay kow iyo haddaan dhibaataysannahay intaba haddaanu faraxsannahay iyo haddii aan murugsannahay labaduba walidalika salakahu anbiyaau اllahi salawaatu اllahi wasalaamu calayhim ajmaciin waa waddada ay mareen anbiyaau llah goorma bacda an daaqat bihim الsubul wa qabla an tadiiqa bihim الsubul yacni inta aynan inta ay cidhiidhiga la kulmeen bacda an daaqat bihim الsubul markii ambiyada cidhiidhi la geliyey kadib maxay sameeyeen maanta muslimiintu cidhiidhi badan bay ku jiraan maanta muslimiinta ciriiri badan bay meelo badan ka jira kaga jiraan dhulalkoodii waa la haystaa waa ko ayib dhaqaalahoodii baa la haystaa waxbarashadoodii baa la haystaa maskaxdoodii baa la haystaa maamulkoodii baa la haystaa matalan maanta muslimiintu cibaadoodkeed cibaadaadkoodii baa la haystaa waad u jeedaan maanta muslimiinta in badan oo suura xumaynaysa oo muslimiin sheeganaysa baa jirta ayagoo muslimiina ayay suura xumaynayaan oy suuro gadinayaan oo waxyaalo aan loo baahnayn oo laaiqa aan laa'iq ahayn ku habboonayn oo muslimiinta dhib ka soo gaadhaya oo ayna miisaamaynin maxaa maslaxad ka imaanaya maxaase mafsadad ka imaanaya ayay ku dhaqaaqayaan fardi hal qof oo fardi ah baa go-aan gaadhaya hal qof oo fardi ah ayaa go-aan gaadhaya markaasuu wuxuu rabo samaynayaa acuudu billah kadibna mafsado adag ayaa ka dhalanaysa oo muslimiintii idan muslimiintu ama ha noqdo cadow khaarij ah ee banaanka kaga soo duulay ama ha noqdo dad fahamku meel xun la maray oo muslimiina falal xun ay samaynayaan oo suuro xun ay samaynayaan midku doon ha noqdee labadaasoo isku darmaday ayaa maanta muslimiintu in badan oo kamid a cidhiidhi ugu jiraan saa daraadeed ambiyaa ullahi tabaaraka watacaala maxay samayn jireen marka ay cidhiidhi ku jiraan iyo iyo markii ay eh, ciriiriga ka hor intaba ciriiri ka hor maxaan ka wadaa ma aha qofka muslimka ah qof markay dhibaato qabsato ya allah dhaha sheekhow ii ducee dhakhtar ha laygeeyo ha layla cararo ma aha qofka muslimka ah daa'iman wa abadan wuxuu ku sugan yahay cibaado midda ugu weyn oo baryada allah tabaaraka wa tacaala gaaladu ilaahay ku dhaliceeyey gaaladii ilaahay ku ceebeeyey ilahay muxuu ku yihi tabaaraka wa tacaala waidaa rakibuu fi lfulki haye dacaw allaha mukhlisiina lahu diin u fiirso markay baddu fuulaan oo baddu kacdo ilaahay bay bariyaan maxaa yeele waktigaas ciidaan allahi lama baryi karo fiiriyada falamaa najaahum ila lbari idaa hum yushrikuun markii ay badbaadaanna se ilaahay bay la caawdayaan cid kale tabaaraka wa tacala la qofka muuminka ah hadduu barwaaqaysan yahay iyo hadduu dhibaato ku jiro labaduba maxay cibaadada ducada iyo baryada iyo faqriga iyo dulliga uu muujinayo inuu alle u baahanya tabaaraka wa waa mid aan kala go-aynin daa'iman wa abadan waana midii ambiyada aan kaga daynayno ulaa'ika aladiina hadaahum allah fabihudaahum muqtadi markii intaasoo dhami la soo tiriyey oo la yidhi wawahabnaa lahu isxaaqa wa yacquub كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم wahadaynaahum إلى صراط مستقيم dalika huda الله yahdii bihi man yashaa intaa markii la soo wadaa nabiga lagu yidhi ulaa'ika الله hadaahum allah kuwa aan soo sheegnay waa kuwa aanu hanuunine fabihudaahum hanuunkooda somo iqtadii ku dayo idan hanuunkooda ku daya nabiga lagu yidhi alay sala slam hanuunkooda kuwaa ku dayo arka markay dhibaato qabsato iyo intayna dhibaato qabsanin bal aan mid mid ka soo qaadin intaanu ka gaano ilahi wuxuu leeyahy qul man yunajiikum si caama u qaata qul man yunajiikum min dulumaati albari waalbaxri tadcuunahu tadarucan wakufya lain anjana min hadihi lanakunana min ashaakiriin qul illahu yunajiikum minha wa min karbin uma antum tushrikuun ilah wuxuu yidhi waxadada nabi maxamedow calayhi salaatu wasalaam man waa kuma man yunajiikum waa kuma midka idinka badbaadinaya min dulumaati albari waalbaxr mugdiyada badda iyo mugdiyaalka banaanka iyo bariga yaa idinka badbaadinaya tadcuunahu tadarucan wa khufya xaalada aada baryaysaan alla tabaaraka watacaala idinkoo alle isu dullaynaya oo weliba hoos alla u barya tabaaraka wa tacaala tadcuunahu tadarucan wa khufya o aad ahdaan lain anjaana min haadihi dhibkan hadda aanu ku jiro oo bada gudaheeda ah iyo dabaylaha socda ya iyo dabaylaha sa u yaacaya waate duufaanaha iyo dabaylaha sa u yaacaya waad artee ma filaya ilaahu tan marna dhaaf ilaahu mar tanna dhaaf waxaad lain anjaana min haadi tani allah hadduu naga badbaadiyo hee lanakuunana min ashaakiriin waxaanu ahaanaynaa kuwa alle kugu shukriyo allow kuwa kugu shukriya oo kaa mahadnaqa meeqa dhibaata intay kusoo martay aad fili allah yow tan iga kici bal waxa wacdaradan sameeya hala arkay talow miyaan wejiga dhulka ka qaado yaa talow miyaan masaaji ka bixi ee talow miyaan xoolo aan lahay reebani oon masjid la dhisayo iyo faqiir baahan miyaan wax ka yaa meeqa go-aan gaarinaa walalayaabo kadibna fatro yar kadib iyo markaanu barwaaqowno kaannamaa inaana weligeenba maxay aanan nicmaba aana arkin sida ninkii bidaarta lahaa tibaa ka buubeen indhaha la'aa iyo bidaarta cadiga maaha cudur ninkii timaha ka buubeen iyo ninkii indhaha la'aa iyo ninkii baraska qabay ee qur-aanku ee xadiistu ay nooga sheekaysay ninkii indhaha qabay indhaha markii laga reebo labadii kale imtixaanka ugu dhaceen maxay ugu dhaceen kulli qisadooda waad garanaysaa ayaga dhibaataysan markii ilaahay dhibaatada ka qaaday oo xoole iyo adduun iyo midab qurux badan iyo timo fiican la siiyey mid walba markii loo baaday wuxuu yidhi xoolahanad arkaysaan abka abbaan ka soo gaaray indha jirkayad arkaysaan jir qureexa waan u dhalanay weliga cudur ima taaban timahana soo maaha timaha nagu dabayshaan qaado way buubaan oo kaa halkaasaa labadiba laga baxay kadibna waad ogtihin ku dhacay marka ma aha lain anjaanaa min hadihi lanakuunana min ashaakiriin laakiin fiiri qul illaahu yunajiikum minha waxaad ku dhahdaa yunajiikum minha wa min kulli karb uma antum tushrikuun intuu ilaahay idinka badbaadiyay ayada iyo kurbo walba ayaad haddanana haddana aada nicmada ilaahay ku kufriyaysaa waa cajiib balaa nabiyullaahi nuux aan idinka soo qaado hal way fara badanta runtii qur-aanka ku soo arooray iyo siduu nabi nuux u baryay alle waa nabiga ogu badan baad dhihi karaa calayhi salaatu wasalaam bal nabiyullaahi nuux ila arka nabiyullaahi nuux samadii ayuu ilaahay amray inay biyo wax alla waxay biyahayso inay soo deyso amar ilaahay wey waqiila yaa ardu blacii maa'aki wayaa samaa aqlici waqiida almaa waxaa la yidhi daruurahow yacni roob yacni daruuruhu waxay roob hayaanoo soo daa cirki waa la amray dhulkuso inuu biyaha cabama soo tuf baa la yidhaha ma biyaha ileeley cirka roobka ka imaanaya hadduusan dhulku cabaynin ma ku noolaan lahayn laa wallah nicmo kastaba waxay leedahay in gooyadeeda oo xusuusto ilaahay amar wuxuu ku siiya dhulka inay wixii biyo ku jira soo turto laa ilaaha ila allah cirkina waxa uu biyahay inuu soo daayo halkaa markay arrintu marayso oo alla wii ku tilmaamay qur-aanka faltaqa almaau calaa amrin qad qudir biyihii baa kulmay intay dhanaayin baad umaran biyihii samada iyo biyaha dhulka xaggay ku kulmaan baad umaraysaa ya faltaqa almaau calaa amrin qad qudir ilaahay wuxuu yidhi markaas waxamalnaahu calaa daati alwaaxin wa dusur nabi nuux iyo inta rumaysay waxaanu ku qaadnay oon ku badbaadinay doon ka samaysan alwaaxyo iyo masaamiir halkaa markuu marayo ayuu nabi nuux gacmaha kor u taagto wuxuu yidhi annii maqluubun fantasir fafataxnaa abwaaba asamaa'i bima'in munhamir waa xagga ayadda xaggan ka soo qaada annii maqluub ilaahayow waxaan ahay mid laga qaalib noqday mid laga adkaaday mid humuum iyo murug iyo walbahaar ay iskugu timid baan ahay ee fantasir rabbiyow maanta gargaar rabbiyow maanta hiili intaa nabi nuux markuu yidhi maxaa dhacay aqri qur-aanka yaa annii maqluub fantasir maxaa ku cida fafataxnaa abwaaba asamaa bimaa'in munhamir samada albaabadeedaanu ka amarno ka soo deynay biyo aan xuduudba lahayn wafajarna alarda cuyuunan ilihii iyo webiyadii iyo badihiina waanu soo amarnay faltaqa almaau calaa amrin qad qudir waxamalnaahu calaa daati alwaaxin wadusur tajri biacyunina xifdiga yaga ayay ku socotay buu alaleeyahy jazaan liman kaana he ya ayad maa jazaan liman kaana kufir yacni cidda kufrida abaalkeedu waka wiilkii uu dhalay baa wuu yidhi qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min alma wiil wiilkiisa wuxuu yidhi buurahan maanta ka fuulayaa buu yidhi maxay biya ilahi mii tabaraka wa tacaala nabiyllahi nuux carabkiisa isagoo lagu muxuu yihi qaala laa caasima alyawma min amri illahi ila man raxim waxaala baynahma almawju fakana min almugraqiin wa qiila ya ardu blaci maaki wa ya sama hal qiso nuux calayhi asalaatu wasalaam rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara wakiila sooma waa markuu ogaaday cid dambe oo rumayn doonta inuusan jirin nabiyulaahi nuux calayhi asalaatu wasalaam hal hal baan kasoo qaadayna ibraahim calayhi asalaatu wasalaam waxaad muddo aad u dheer inuusan ilaahay awlaadsin saaruu qabay ilaa sideetan sanuu ku gaaday baa la yidhaha ilma aan u fiirsada ilma aantu ilmuhu waa nicma ilaahay awlaaddeena ha noo noo badbaadiyo qofka ilmaha loo diidayna waa xikmad baa ku jirta oo ilaahay oogu diiday soo saas maaha ilaahay baa ugu talagalay xikmad yaclamuhu hu xikmad waa sagu keligii og yahay baa ku jirta nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam gacmuhu kor u taagtay dhagaysta ducadu qiimaha ilada idan qofkii il ana qofkii diinta lagu dhibo oo dacwada lagu dhibo muxuu ku dayanaya nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam qofkii awlaad waayana ya qofkii caruur waayana sabarkii uu nebi ibraahim sabray baa sabri laakiin baryadii ma ka quusanaysaa maya wuxuu yihi nebi ibraahim rabbi hablii min asaalixiin rabbiyow iiga hibee xaggaaga kuwa tootoosan oo saalixiina maa caruur isii maaha caruur isii maaha rabbi hablii min asaalixiin intaan garanaya nabi si khaas oo qallalan ilmo u weydiista ilaahay ma garanay tabaaraka wa tacaala ilaa inuu dhaho mid ay shubqabusato mid saalix ah, inuu dhaha mooyee mid xaliim ah ilaa akhiri rabbi hablii min alsaalixiin rabbi ow xaggaaga iiga hibe halkan waa caqiide cajiiba dad baa markay ilmo waayaan waxay tagaan qubuuraha iyo meelaha iyo dhagax bay ku fadhiistaan sharti bay xidhaan qodob markaasay bini aadan bay wax ka raadsadaan ilaa man raxima lcibaad tabaaraka wa tacaala sidaa daraaddeed rabbi hablii min asaalixiin cidda wax laga raasanayo waa alla tabaaraka wa tacaala ilaahay muxuu siiyey nabi ibraahim fabasharnaahu bigulaamin xaliim waxaanu ugu bishaaraynay wiil weliba dulqaad badan oo sabar badan baan ugu bishaaraynay fabasharnaahu bigulaamin xaliim fabasharnaahu bigulaamin caliim fabasharnaahu bighulaamin xaliim yacni wiil dulqaad badan ayaanu ugu bishaaraynay nabiyullaahi ibraahim ma xusuusantihi dhammaantiin axibbatii fillaah bal ducadu qiimaha ay leedahay markay fitanku timaado nabiyullaahi ibraahim fitankeebu soo maray aabihii gaal buu ah magaciisa aasar baa la dhihi jiray qaala tabaaraka wa tacaala waid qaala ibraahiimu liabiihi atattakhidu asnaaman aaliha inii araaka wa qawmaka fii dalaalin mubiin suurat lancaam ayuu alla ku faahfaahiyey wa kadalika suuratu maryam yaa abatii lima tacbudu yaa abatii laa tacbud shayطaan yaa abatii inii akhaafu an yamasaka cadaabu min araxman fatakuna lishayطaani waliya ilaa uu ka yidhaahdo anta can aalihati ya ibraahim ibraahiimow ma ilaahyadayadabaad nacaysaa lain lam tantahi laarjumannaka wahjurnii maliya haddaad arrinkaa ka istaagi weydo dhagax baan kugu dili mar dambana kula hadli maayo haddaad noolaata xataa oo waan ka ahjiri ama waan ku dhagax tuuri ama haddii kale aabba kuuma noqonayo qaala salaamun calayk saastakfiru laka rabbii inahu kaana bi xafiya qisada cajaa'ibka ah ee suuratu ancaam iyo suuratu maryam suuratu nisa suuratu alambiyaa oo iyadabana suurat alambiyaa ilaahay u bixiyey tabaaraka wa tacaala maalinta ay krismaskoodii aadeen cuntooyinna soo karsadeen ilaahyadoodiina ay hoos dhigeen si intay maqan yihiin ilaahyadu bootufa ugu tufaan oo cuntada oo barakaysan ay markaa usoo noqdaan sidaad qolyahan yuulka baad arkaysaa nin baa yimid oo soo dego carruurta waxus u qaybinayo oo duulayo oo meel walba maraya waa been khuraafaadoo la soo aruuriyey oo quscabalaada waxaan rabaa inaan dhaho nabiyullaahi ibraahim wiilkaa yarka ah calayhi salaatu wasalaam siduu ilaahay u badbaadin doono u fiirsada bismillah hadda cod ka xidhnaa waxooga ah, mobeelada idinka raali nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey ilaahyadii intuu burburiyey yuu kii u weynaa halka u saaray faaska caqligu isticmaalay u fiirso markii yimaadeen waxay dhaheen man facala hada biaalihatina inahu lamin alaalimiin waxyaa ku sameeyey ilaahyadii islam qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim waxay dhaheen wiil baa sheeg sheegayay ibraahim la yidhaahdo idan faatuu bihi calaa acyuni innaas lacallahum yashhaduun halkan waa in la keena dadka hortooda waa la keena qaaluu anta facalta hada bialaatina ibraahim ibraahiimow ma adaa ilaahyadayadii sida ku sameeyey qaala bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun bal ilaahan weyn ee fenska garabka ku haysta weydiiya hadduu hadli karo waxaan xaggee ku maqnaa markii la jijabinayay barortaas waa ku bilaaba madaxii hoos ufooriye madaxii hoos ufooriye naftooday dib ogu noqdeen faqaaluu inakum antum aldaalimuun uma nukisuu calaa ru'uusihim qaala laqad calimta maxay dhaheen maxay dhaheen qanaqnaqada arrinta ilaahiyada ma inayna inay ilaahyada yada ayna hadlaynin baad ogaatay bay dhaheen markaasuu kala godo qaal afatacbuduuna min duuni illah maa laa yanfacukum walaa yadurukum o oh, shay-an ufin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illah afalaa tacqiluun qisada meesha nooga socda waxaa weeye hala gubaalayi nabiyllahi ibraahim hala gubo baalay nabiyllahi ibraahim waxaa laga yaabaa in badan dhallinyaradeena in lagu wareeriyey ama in badan la yidhahdo muslimiintu waa noocan muslimiintu waa argagixiso muslimiintu waa noocan waxaan rabaa inaan ifbaadino yaa argagixisaa horta ii sheega yaa argagixisaa muslim argagixisa ma noqdo fi taariikhna ma dhicin qatcan haabiil iyo qaabiilkii argagixisaa ah labadooda watlu calayhim naba abnay aadama bilxaq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر hay mid baa haabiil baa la aqbalay baryadiisii baryaana ku jiraa qaabiila lama aqbalin haye qaala laaqtulanaka ma muminkii baa yiri miskii kale ma muminkii baa laaqtulana yiri miskii kale ayaa yidhi laaqtulannak qaala inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin war wuxuu alla wax ka aqbalaa oo keli ah dadka muttaqiinta laakiin lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasitin yadiya ilayka liaqtulak waayo inii akhaafu allaha raba alcaalamiin haddaad gacan ii qaado anigu gacan kuuma qaadayo waayo anigu allan ka baqaya cidda gacanta qaadi waayo ma muslimkii waa musmagaalki sheegade soo saas ma aha tayib fircawn iyo nabi muuse imow soo tuura la yidhi ulihiina iyo sixirkiina iyo wixigiina sixirkoodii bay tuureen fa idaa hiya xayatun tascaa masas bay noqdeen fa alqaa muusa casaa fa idaa hiya talqafu maa yafikuun nabi muuse baa tuuray ushiisii kulli wixii o dhan ba in la qaday maxaa dhacay markaa fa ulqiya asaxaratu saajidiin qaluu aamanaa birabbi alcaalamiin rabbi muusa wa haaruun way sujuudeeno rabbigii nabi muuse iyo haaruun bay u sujuudeen haddaan rabaa inaan tusay man hum lirhaa fircawn wuxuu yihi qaala aamantum lahu qabla an aadana lakum ma anoon idin idin siinin baad inahu lakabiirukum aladii callamakum asixr waaba ninkii macallinkiini weynaa ee sixirka idin baray lauqaطicanna aydiyakum waarjulakum min khilaafin walausallibanakum fi juduuci اnakli walataclamuna ayuna ashaddu cadaaba waabqa hay ma nabi muuse isa fircawn cidda tiri waxbaan dilayaa adoon iga idin qaadanin ma nabi muuse mise waa fircawn waa fircawn waa fircawn lama soo koobi karo qisaska noocan oo kalea abadan waxaan rabnaa marka inaan gaadhno masale ah nabiyllaahi muusa nabiyllaahi ibraahim waxaa la hala gubo cidda la gubaya waayo waa nabiyu min anbiyaa illah dabkii baa loo shaday mufasiriintu qaar waxay dhahaan afartan beri baa la sheegayay ilaa loo dhowaan waayey keli ah xataa markii nabi ibraahim lagu tuurayey sidee loogu tuuri karaabaa laga wada hadlay manjaniiq baa la yidhahda loo sameeyey wiifowga camal oo kale ciyaar ku ciyaaraano aada u dheero intay boqolaalna isla qabteen ay saa ugu tuureen su-aashaan raba waxaa weeye qaaluu xariquuhu wansuruu aalihatakum xariquuhu guba ilaahyadiinana u heeliya ilaa qiyaami saaca way soconaysaa xariquuhu wansuruu aalihatakum in kuntum faaciliin allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi qulnaa ya naaru kunii bardan wa salaama clى ibrahim wa araaduu bihi kaydan fajacalnaahum اlأkhsariin wanajaynaahu wa luuطan labadii aan soo sheegay wanajaynaahu ibrahim wa luuطa dabkii baa la amro layidhi dabow hee hagunin lianna maadada kiniiniga ku jirta ka maada ahaan ayadu wax ma caafido dabku ka dad ahaan wax ma gubo waxa uu dabku wax ku gubo korontadu wax ku gubto sharoobadu wax ku caafido kiniinigu wax ku caafiyo waa idanka ilaahay tabaaraka jalla wacala waa amarka ilaahay iyo idanka ilaahay iyo ogolaanshaha ilaahay tabaaraka wa tacaala markaa kadib madax xanuunkaad cunaysaay ictamid cala allah ilaahay baad ictimaadaysaa ilaahu igu caafi baad dhihi kiliinku wax ma caafiyo dabkuna wax ma gubo wailaa maalik khaasinu naar naartu dhex socdaa malagga dhan ee naarta ka shaqeeya naartu dhex socdaa limaada u gubilada marka amar ma haysato shan yar markuu amar helo yaa daawada ku dhacdaa cudurkii daawadiis isku dhacaan markaasuu qofku caafimaada amar hadduusan sarin boqolkiina intaad cuntaad baad xarun kasii qaadaysaa iyo waali ictiqaadkaasi waa inuu qalbigeena ka buuxaa nabiyllaahi nuux nabiyllahi ibraahim maxaa badbaadiyey ducaa ilaahi tabaaraka wa tacaala ducada ayuu ku badbaadiyey nabiy llahi ibraahim rabbi hablii min alsaalixiin tii kana waan soo sheegnay haddee nabi muuse isaga lama koobi karo calayhi salatu salaam ilaahay nabi muuse wax kale kuma karaamaynin xusuusta markii intuu ninkii feeday waayo feeryahanka adduunka ugu horreeyay buu ahaa nabiyllahi muusa nabillahi muusa feeryahanka adduunka ugu horreeyay buu ahaa laakiin dhallinyaradeena oo calikara iyo koox kale lagu sheekeyey sooma laakiin feeryahanka ugu horreeya adduunka soo maray fawakazahu muusa faqadaa calay nabi muuse hal mar markuu feerka ku dhiftay ninkii qibtiga ahaa waa dhintay qaala hada min camali shaytaan maalinta dambu arkay isagoo nin kale ninkii isdilayaan marna mar kusoo dhaqaaqay ayuu yidhi turiidu an taqtulanii kamaa qatalta nafsa bilams in turiidu ila an takuna jabbaara fi lard waa fashilmay cidii wax dishay nabiy llahi muusa fadhi deg deg aha la qaatolay nabi muusa xayan aw mayitan waa in caawa la soo qabtaa وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين نبا كيمي مقالة جيسك ذكر حب أغانها مؤمنها رميسلان ربي تبارك وتعالى وحيري موسى xalay go-aan waxaa lagu gaadhay in lagu dilay magaalada kaga baxa xageebuu aadaa magaaladu waa masar magaaladu waa masar nabi muuse waa ilmo yar adduunkao dhan baa u kulmay xaggee buu aadaa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam hunaa arrintu markay ciriiri ku gasho waa in gacmaha la taagto dhegaysta wuxuu yihi nabi muuse casaa rabbii an yahdiyanii sawaaa sabiil casaa rabbii an yahdiyanii sawaaa sabiil ninkii markuu u yimid liyuriid an yaqtulka maa qatalta muxuu ahaa Eh, ina almalaa ya'tamiruuna bika liyaktuluuk fakhruj ini laka min asin fakharaja minha khaa'ifan yataraqab qaala rabbi najinii min alqawmi alaalimiin awal ducaa rabbi najinii min alqawmi alaalimiin waxa ugu horeeya nabi muuse ku carray waa adducaa axibaa'i fillaah culayska iyo ciriiriga walwalka walbahaarka gaajada amni xumada carruurtaan ka welwalayno nafteenna xanuunkeenna waa inaan ilahay la hoosgalla waa inaan ilaahay ola carna tabaaraka wa taa weeye badbaadada haddaad i weydiiso subulu najaati min alfitan fitanka waxa lagaga badbaado waa ducaa wtadaruc wtadallul ila allahi tabaaraka jala wacala oo fiirsada rabbi najinii min alqawmi alaalimiin saddex jeer ku ducaysan doonaa natiijadana waad ila arki doontaan rabbi najinii rabbiyow iga ilaali iga kor iga kori iga badbaadi min alqawmi alaalimiin meel u dhaqaaqi ma yaqaan laakiin ducadii baa u dhaqaajisa meel suurayso ma midig buu u dhaqaaqaa yaa kusoo bixi doona ma bidix buu dhaqaaqaa yaa ku soo bixi doona ma ciidan baa xag kaga imaan doona ma yaqaano walamaa tawajaha tilqa'a madyan madyan buu xaggeeda aaday mar alle markuu madyan u dhaqaaqay duca labaad buu ku dhuftay muxuu yihi qaala casaa rabbii an yahdiyanii sawaa sabiil casaa fi lqur'aani wa xaqiiqa ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay rabbigay wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu igu hanuunin doono wadada i anfacaysa ee toosan sabiilu najaax wadadii aan ku badbaadi lahaa inuu igu hanuuniyo ilaahay xaqiiqu ku yahay aniguna waan ku qanacsanahay aniguna waan aaminsanahay maxaa yeelay madluum baan ahay maxaa yeelay madluum baan ahay waa layga gardaran yahay sidaa daraaddeed ayaa wuxuu leeyahy casaa rabbi an yahdiyanii sawa asabiil walamaa tawajaha tilqaaa madyan qaala casaa rabbi an yahdiyanii maxaa dhaca marka walamaa warada maaa madyan wajada calayhi ummata min annaasi yasquun horta weelka ugu horreeyey wuxuu helay dad meel biyo ka cabay madyan waa meeshuu nabiyulahi shucayb deganaa calayhi salaatu wasalaam walcajiib wa min duunihim imra'atayni tadudaan laba gabdhoodoo wuxuu arkay ariga celcelinaysa oo diidaya inay ragga dhex galaan qaala maa khatbukumaa qaalataa laa nasqi xataa yusdira aricaa wa abuuna shaykhun kabiir ragga inaan dhex galla mudul xishoodka gabadha muslimada fasaqaa lahumaa uma tawallaa ila dil duca saddexaad qabso markuu u waraabiyey ariga oo gabdhihii ay xaggii reerkooda aadeen mar labaad buu haddana intuu geed weyn iska hoos fadhiistay ayuu ilaahay mari qaala rabbi inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir ducada macaani fi xidhan rabbiyo khayrka dhinac walba ood khayrka iga keento lama baahna ya rabbiyo khayrka meel kastood iiga keento iyo cid kastood iigu soo dhiibto iyo jaha kastood iga keento waama baahan inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir allahu akbar saddex ducaanu marayna xaaladda uu nabi muuse ku sugnaa waata fiiri farajka fiiri fajaa'atu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa gabdhihii mid kamidaa timi ayadoo si cajiib u socoto yani aan jejabinaynin xishood qaalat ina abii yadcuuka liyajziyaka أجر maa saqayta lana aabbahay baa kuu yeedhaya si uu abaal kaaga siiyo wanaagaad noo gashay xoolahaad noo waraabsay falamaa jaa'ahu wa qasa calayhi alqasas qaala laa takhaf qaala laa takhaf ha cabsanin najawta min alqawmi aldaalimiin waad ka badbaaday markiiba gabdhihii gabadhi ugu caqli badnayd baa hashay qaalat ixdaahumaa yaa abati istaajiru ina khayra man istaajarta alqawiy alamiin nin la guursado waxaa ugu fiican nin awood la haddana aamina ninka noo qabi tir gabadh caqli badan bay ii guuri ma dhihin laakiin noo qabo nala joogo ii guuri wey macnaheeda ninka reer kusoo dara way ina khayra man istaajarta alqawiy alamiin qaala inii uriidu an unkixaka aabihina waka natiijadii ducada fiiriya ragga <laughs> doonay inay guursadeen oo ducaa idin kixinta marka ya iyo gabdhaha doonay inay guursadeeno ti ducaa idin kixinta haddaadan ducayso istikaaradan la aqoona waaa iska daaya carabka istikaaraya kor ka yaqaan gabar fiican baan rabaa wiil fiican baan rabaa horta yaa istikaarada kor ka yaqaan ya saxaabiga xadiidka wariye wuxuu leeyahay nabigu sala allahu alay wasalam yucallimuna alistikaarata kamaa yucallimuna asuura min alqur'aan istikaarada wuxuu noo beri jiray sida aayad qur'aana uu noo beri jiray allahuma inii astakhiiruka bicilmika waastaqdiruka biqudratika waas'aluka min fadlika alcadiim fainaka taqdiru walaa aqdir wataclamu walaa aclam inaka anta callaamu lguyuub allahuma in kunta taclamu ana hada alamra khayrun lii fii diinii wa macaashi waca ducada akriso haddaad doonayso reer wanaagsan ducada u fiirsada nabiyllaahi nabiyllahi yesh muuse natiijadu maxay noqotay inuu gabar wanaagsan oo nabi dhalay inuu helo culamada qaar baa yidhi nin fiican waa laakiin calaa kulli marka uu yelay nin wanaagsan waa ama nabi saale laftiisa wey calayhi salatu wasalam nabi saale nabi muuse sagaal sagaal sano ama toban sano la joogay toban sano la joogay kadibna halkaasay qisadii ka bilaabatay nebinimadiisii markuu ka soo tegayba waxaa weeyaan waa tii nabi muuse laga dhigayba nabiyun min anbiyaa illah muusow yaa muusa inii ana rabbuk fakhlacna calayka inaka bilwaadi lmuqadasi tuwa wa ana ikhtartuka fastamic lima yuuxa inanii ana allah laa ilaaha ilaa ana facbudnii hadallada waaweynee cajaabka badan ee madaxu uusan qaadi karin ayaa nabiyllaahi muuse la maqashiiyey hu min huna asbaxa nabiya laakiin saddex duco oo cajaa'i badan oo ilaahay ku badbaadiyey baa ka horreysay tabaaraka wa tacaala waxaa mid walba hal qiso ama laba oga soo qaada waxaa weeye xataa leesh isuusa maqaamku u dheeraan wa ilaa nabi walba inta xaale uu soo maray aada aad bay u fara badan tahay nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wassalaam mulkiga la siiyey waa baryo ilaahay uu gacmaha u taagto rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi inaka anta alwaxaab wuxuu yidhi rabbiyow rabbi kfir lii rabbi kfir lii wahablii mulka laa yanbagii liaxadin min bacdi inaka anta alwahaab aye ma la siin mise lama siin inaka anta alwahaab fasakharnaa lahu الriixa bamrihi tajri bamrihi rukhaءa xayثu asaaba washayaaطin kula bannaaءi wagawaas waaakharina muqaraniina fi اlasfaad hada caطaؤuna famnun aw amsik bغayri xisaab baa lagu yihi waxaanu ka sameecdo nabiy llaahi sulaymaan calayhi الsalaatu wasalaam kadalika yunus waxaad ogtihiin kurbooyinka waaweyn alle uu ka iyo ka badan ba ilaahay ka fayday nabiyullaahi yuunus nabiyullaahi yuunus waa nabiga keli ah oo qowmkiisa dhan ay rumeeyeen maxaase ka horreeyey ilaa qawma yuunusa wa alayhi tabaaraka wa tacaala ilaa qawma yunus nabi ma jiro ay qowmkiisa dhan rumeeyeen ilaa qowma yunus laakiin maxaa ka horreeyey imtixaan adag baa ka horreeyey dacwadii buu dadka ugu yeeray waa la qaadan waaye oo waa la diido waa la ajiibi waaye kadibna waa carooday siduu qur-aanka ilaah ku tilmaamay wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi dulumaat badda markuu tagayna kalluun baa cunay nibiri baa laqay suuraysta nabiyun min anbiyaa illaah oo nibiri iyo kalluun weyn calooshiisa ku jira oo badda ku jira korba intaynu buu qofkaa dareemaya ayoaxiba maxaa ka soo saaray korbada intaa dhani qofka ay hayso ee bad ku jira ee mugdi ku jira ee calool libaax ama calool yaxaas ama calool nibiri ku dhex jira ee badda ku jira maxaad u malaynaysaa maxaa badbaadiyey fanaadaa fi ulumaat mugdiyadii dhexdoodii buu dhawaaqay an laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min alaalimiin allahu akbar an laa ilaaha ilaa anta subxaanak alla macbuu leh oo cibaado xaqu leh oon adiga ahayn koonka ma saaro subxaanaka ay tansiihan laka yaa rab alcaalamiin ceeb oo dhanna waa ka waad ka hufanta waad ka fogta inii eesh inii kuntu maxaa wuxuu yidhi in kuntu min alaalimiin laa ilaha illa anta subxaanaka inii kuntu inii kuntu min alaalimiin ii sheega aayadda ku xigta calaa tuul بالضبط والفاء بالمناسبة باللغة العربية تفيد ايش التعقيب يعني تعقيبها مركبة مركبة ضرب دخل محمد فأبشر مثلا مثلا فعل واساس تعقيب مركبة مركبة ولا تنازعوا ايه فتفشلوا مرة هدول دعوة فشلنا فعل ayib fastajabnaa lahu i wanajaynaahu min algam wakadalika nunji lmuminiin wakadalika eesh wakadalika eesh nunji lmu'miniina ilaa qiyaami saaca laakiin waa goorma waa marka ay maraan wadadii uu maray nabiyullaahi yuunus calayhi asalaatu wasalaam oo ah ham kurbada iyo kurabka intaa dhan waxa uu kaga badbaaday walaalayaal waxaa weeyaan subul najaati min fitan fitanta fiir intaa ma fitno yarba may laakiin waxa badbaadiyey waa altadaruc wاtadallul ila allahi tabaaraka wa tacaala waa midda maanta inaga nagu adag wey xataa way dhihi karteen oo sheekhu noo ducee laakiin adugu inaad ducaysato oo ilaahay isu maskiimiso oo habeen barhka a soo kacdo dadka oo jiifa oo soo weysaysato oo aad tukato oo ilintu kaa qubato ood xaajadaada iyo dantaada iyo faqrigaaga iyo baahidaada alla aad u sheegataa in badanoo naga nagamida way ku adag tahay laakiin habeenka odhan markaan jeedno ama aan wax uga soo jeedno oy musiibo yar nagu dhacdaan lena sheekhu ii ducey soosaasma waxaan u baahannaha inaan inaan dhahno sidii nabiyullaahi yuunus calayhi asalaatu wassalaam fanaada fi اظulumaati lalabifa fi batnihi ilaa yowmi yubcahuun hadduusan saa dhihin lalabitha fii batnihi ay batni lxuud ilaa yawmi yubcathu ila intee ku jir lahaa ilaa yawmi alqiyaama fanabadnaahu bilcaraa wa huwa saliim xeebteenu ku tuuray asagoo caafimaad qaba allahu akbar baddaanu ku tuurnay afkii baa yuu ka soo baxay markaasaa badda lagu tuuray fanabadnaahu wadkur isma rabbika inam falawlaa in may naam waa xusan doona insha allah fasbir lixukmi rab walaa takun walaa takun ka saaxibi lxuut id naadaa wahuwa makduum lawlaa an tadaarakahu nicmat min rabbihi lanubida bilcaaraa'i wahuwa madmuum faاjtabaahu ay ikhtaarahu rabbuhu fajacalahu min aلصaalixiin ilaah baa intuu doortay saalixiinta ku daray tabaaraka wa tacaala bisabab ducada ayada uu yidhi fanaadaa fi dulumaat yaa kurmaysan qof kastooo kurbahayso aayad ducada xusuuso ducada nabiyllaahi yuunus fanaadaa fi dulumaati anlaa an laa ilaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aldaalimiin faاstajabnaa lah فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفي قراءة وكذلك ننجي المؤمنين ننجي المؤمنين إلى قيام الساعة لكن بشرط وضلوا النبي الله يونس مري وإن مر عليه الصلاة والسلام أيوب أيوب كل وتخنق سيدي صار إلهي تبارك وتعالى حنونك وكسلم jirkiisa xanuun buu ilaahay ku salday ilaahay jirkeena xanuun ka hayo tabaaraka wa tacaala yacni cudur ay atibadii ka cajiseen dhakhaatiirtii fii zamanihi joogtay ay ka cajiseen ayaa ku dhacay laakiin ilaahay markuu baryay tabaaraka wa tacaala u fiirsada ilaahay markuu u tadarucay tabaaraka wa tacaala wa ayuuba فاستجبنا له فاستجبنا له فأخير فكشفنا فكشفنا ما به من ضر الله مركوب تبارك وتعالى إذ نادى ربه أني مسني الضر ربيو وأجد وحي هدع أنا أنا أود ذلك وأنت أرحم الراحمين نعم هو أرحم الراحمين هو أرحم الراحمين أنت النحريس تامتك وهو النحريس بضوء ee rabbiyow ii naxariis irxamni anta arxamu araaximiin arxamnii ilahi wuxuu yihi faistajabnaa lah waanu ka ajiibnay fakashafnaa maa bihi min dur waxaanu ka faydnay oon hal mar ka qaadnay wax alla wixii jidhkiisa xanuun ah oo ku sugnaa wa aataynaahu ahlahu xaaskiisina waanu siinay ومثلهم معهم رحمة من عندنا tafaasiir badan bay leedahay wadikraa lilcaalamiin wadikraa lilcaabidiin fazakariya calayhi salaatu wasalaam in badan buusan dhalin wadantii nabiyahi zakariya in badan buusan dhalin tallaalkii ugu horreeyeyna tallaalkii ugu horreeyey ee uu tallaalmo nabi nebi zakariya tallaalkaa wuxuu ka qaatay maryama binti cimraano oo yar hadda ka hor waa soo waan sheegnay maryama binti cimraano oo yar oo baytulmaqdis lagu xanaaneeyo cinda almixraam wajada cindaha risqa arsaaqad aan lagaba aqoonin wadanka gabadha cunays qaala yaa maryamu annaa laki haada maryamoy adduunkan iyo barwaaqadan xagay kaaga timi qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab allah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab nacam hunaalika dacaa zakariya rabb hadda wuxuu yidhi ha hadday saas tahay oo anigama ilaahay owlaad ka barya marka hunaalika dacaa zakariya rabba halkaasuu nabi zakariya gacmaha koru taagay dhageysi waxay qaala rabbi hablii hablii eesh من لدنك ذرية ذرية أي طيبة ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي وهب لي إيجه لي إيجسي من عندك ذرية طيبة محايا إنك أنت التوكيد سميع الدعاء ducadayda iyo dhawaqayga iyo faqrigayga iyo baahidayda waad maqlaysaa rabbiyow waad maqlaysaa rabbiyow rabbiyow ducada iga ah. isla markii fada fiiri fanaadathu lmalaaika malaaika ayaa dhawaaqday wa huwa qaa'imun yusallii fi lmixraab arag cibaadayso ilaahay markaad baryayso cibaado ku jir ilaahay markaad baryayso macsiya ha ku jirin gaflana ha ku jirin ilaahay markaad baryayso si uu kurbada kaaga faydo horta waa inaad cibaado ku jirtaa ikhlaas wa huwa ish wa huwa yaklu qaad wa huwa naa'im wa huwa yartakibu almacaasi walmuxaramaat la wa huwa qaa'imu yusallii fi lmixraab ana allaha yubashiruka ish biyaxya magaciisa loo sheegay cala waa la magac bixiyey أن الله يبشرك بيحيى خلاص وزكريا عليه الصلاة والسلام ربي لا تذرني الله ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربيو adduunyadan keliyaha iga tegin fardi ilaaha waxay dhaxla oo nabinimo iga dhaxla oo dacwo iga dhaxla oo diin iga dhaxla oo khayr iga dhexla oo akhlaaq iga dhexla oo duriyadayda allow iga bix rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarifiin ilahay waa ka ajiibay tabaaraka wa tacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam ducooyinka uu ilaahay ka baryi jiray lama koobi karo mawaatin iyo amaakin mar waxaa arkaysa isagoo ducaysanaya ilaahay rajaynaya ilaahay wax weydiisanaya isu dullaynaya tabaaraka wa tacaala asaga u nooqanaya ilaahay aayaadiisana wuxuu ku yidhi aman yujiibu lmudara idaa dacaa waa kuma midka dhibaataysan midka ajiiba waa kuma allah sooma idaa dacaa wayakshifu suu yaa dhibka iyo khamiga hamiga murugta walbahaarka xanuunka istarayska isla hadalka isku buuqa walwalka yaa ka saara allah tabaaraka wa قال تعالى سورة الأنعام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الله تبارك وتعالى وحلا وإن يمسسك الله بضر هذول الكتاب فلا كاشف له إلا هو عد كاقالي كرتا أو كافيدي كرتا أو كازوري كرتا لما كلا سنوين وإن يمسسك بخير هذو خير كتابتنا oo ilaahay khayr kuu qadaro cimri dheer cibaado wanaagsan awlaad wanaagsan zawja saalixa iyo maxaa layiha caqli iyo cilmi aqoon iyo aragti farax iyo iyo mataqaanaa raynrayn hadduu alle kuu qadaro cid kaa qaadi karta lama arkayo qulla in ijtamact ilis waljinnu inay kaa qaadaan wallahi inay kaa qaadi aayad kale ilahi muxuu leeyahy taban suuratu hud miya wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa ila lahu wain yurid wain wain wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadli soo ma saacan lafteeda wey yunus ya yunus falaa jazaak alla khayra falaa raadda lifadli waa ka cid kaa celin karta lama arko fadliga ilahay dheeraadka ilaahay tabaaraka wa tacaala marka nabigaana alayhi salatu salaam sidaasu leey ilahay aayadda dhegaysayaa ka badan cajaa'ib ka badan ilahi wuxuu leeyahy huwa alxay yaa nool oo noloshiisu daa'imtaya allah ya huwa alwalu falaysa qablahu shay wa huwa alaakhiru falaysa bacdahu shay wa huwa alظaahiru falaysa duunahu shay wa huwa albaطinu falaysa fawqahu shay fawqahu shay وهو على كل شيء قدير فهو دونه شيء وعلى كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الحي لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو facbuduuhu mkhlisiina lahu اdiin ilahi wuxuu leeyay walxayu laa ilaha illa hu facbuduuh facbuduuhuna alcibaada alcibaadatu maxaa ugu weyn cibaadaadka maxaa loogu ilahi logu dhawaad macay adducaa ilahay ducadiis tabaaraka wa tacaala ayaa walaalayaal waan ogahay inaan dheereeyey lakin waxaan kusoo arorinaya subulka iyo wadooyinka aanu kaga baxayno fitanka kow qodobka koobaad alictisaamu billah horta inaan ilaahay kitaabkiisa qabsan qaala tabaaraka wa tacaala waman yactasim billahi ufiisada qofka ilaahay qabsada oo kitaabkiisa qabsada natiijada uu helayo midhaha uu giro guranayo iyo fimaarta uu helaya ii sheega faqad hudiya hudiya ilaa siraatin mustaqiim qofka waxaa lagu hanuuniyey oo lagu hanuuninayaa wadada toosan idan waxa koowaad fitanka lagaga badbaado waa maxay waa qabsashada kitaabka ilaahay barashada kitaabka qur-aanka ah fahamka kitaabka qur-aanka ah ku camalfalka kitaabka qur-aanka ah ku tadabburka iyo dhuuxidda kitaabka qur-aanka ah manhaj iyo dastuur ka dhigashada kitaabka qur-aanka ah noolo inaad ka dhigato kitaabka qur-aanka ah xayaatadaada inuu hago kitaabka qur-aanka ah waxaad cunayso waxaad cabayso seexashadaada afcaashaada aqwaashaada daahirkaaga baatinkaaga qur-aanku asagaa dastuurkeena asagaana ku hagaya haddaad dhinacooga leexato wallaahi aladii laa ilaaha illaa hu faqad khasirta inaad khasaartay fi dunya qabla alaakhira intaan aakhiro la gaadhin adduunyada ayaad khasaarta qul aunabi'ukum bilaksariina acmaala aladiina dalla sacyuhm fi lxayaati اdunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca dadka adduunka ugu khasaaraha badan waa qof isla waa toosan tahay oo qalwaan waa qofa isle waa toosan tahay oo haddana qaloocan waxaan ilaahay rasuul amrinna cibaado ka dhigtay aayadda kale ilaah wuxuu ku leehay asagoo nabigiisa si khaasa ah loola hadlayo nabiguna ummadda uu matelayo fastamsik biladii uuxiya ilayka ku dheg weliba gowsdambeedka ku qabso midka laguu waxyooday inaka calaa siraatin mustaqiim haddaad qabsato haddaad qabsato waxaad ku sugan tahay wada toosan dusheed baad ku sugan tahay wa ihdina siraat ish almustaqiim siduu alla yidhi tabaaraka jala wacala aayad kale ilah wuxuu yidhi wاladiina yumasikuuna bاlkitaabi waaqaamuu الصalاة ina laa nudiicu ajra اlmuslixiin kuwa yumasikuuna qabsanaya kitaabka ilahay kuwa qabsanaya sida adag weliba uu qabsanaya salaadana too toosinaya waa yani salaadu waxay ku jirtay maxay kitaabka laakiin qur-aanka in badan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin isticaaradu bay cibaadada ku jirtaa way badan tahay qur-aanku qaabku isticmaalay ina asalaata tanha can ilfaxshaai waalmunkar salaaddu waxay kamid tahay macay cibaadaadkao dhan bay kamid tahay ayadoo waxa gooni lagu soocay marka yaa yaxya khud ilkitaaba biquwa waaataynahu alxukma sabiya nabigeena alay slat slaam xadiidkii cirbaad iyo saariya dheeraa aakhirkiisa muxuu ahaa wacadna rasul sal l slam mawcidatan baliiqatan wajrat min alqulub wadarifat min alcuyuub ila akhirih nabig sal l slam wuxuu yidhi fainahu man yacish minkum bacdi fasayara ikhtilaafan kaiira qofkii ani gadaashay noolaada ismaandhaaf badan oo xagga caqiidada buu arki doonaa kullu yaddaci waslan bilayla wa layla laa tuqiru lahum bidaka nin walba aniga xaqa ku taagan baad arki doontaan facalaykum bisunnatii aniga sunnadayda ku dhaga wa sunati alkhulafaa alraashidiin almahdiyiin yani khulafadayda afarta abu bakr cumar cuثmaan cali ridwaan ullahi tacala alayh ajmaciin caduu calayha binawaajid gows dambeedka ku qaniina wa iyaakum wa muxdathaati lumuur iska ilaaliya waxyaabaha diinta gadaal lagaga soo diri doonee lagaga soo daraya bidca ah fa ina kula bidcatin dalaala shay kasta oon diinta ku jirin qofka ku soo dara qofkaasi asagaa lafcilla buu toobin ku haya laf cidlo ah ayuu toobin ku hayaa maalinta qiyaamuuna arki doonaa qodobka koobaad oo lagaga baxayo maxaanu nidhi fitankan waa maxay qabsashada kitaabka qur'aanka ah iyo sunnada nabiga sal allahu alay salam qodobka labaad alijtifaafu xawla alculamaa alrabbaaniyiina walmuslixiina asaadiqiina alcaamiliin qodobka labaad waa maxay waa in la hareero joogo oo aan laga fogaanin culummada ilaahay cilmiga siiyey rabbaaniyiinta ah muttaqiinta ah alla ka cabsada tabaaraka wa tacaala muslixiinta ah aan ku dhicin xumaanta iyo caqaa'idka faasidka aan ku dhicin ku taagan manhajka ahlusunna waljamaaca ku taagan manhaju saxaaba ku taagan manhaju taabiciina wa taabici taabiciin dadka nooca ku taagan wasatan litakunuu shuhadaaa cala annaas waa dadka ka cabay selafkii maxaa la yidhahdaa gacantoodii ku cabay weeye kuwii ku cabbay kasii cabbay culummada noocaas ee mukhlisiinta ah waxaa lagaala cararayaa inaad culummo ka dhigato kuwa markay imtixaan ku yimaado imtixaanka ku dhaca oo ahlu ahwaaga ah imtixaan markuu dhaco laba qolaa soo baxda labadaa qolo xadaari xadaari labadaa qolo iska ilaali mid waa qolo la yidhaahdo altakfiir waalkhawaarij aladiina yukafiruuna annaas waa kuwa dadka iska gaalaysiiya bilaa daliil daliil la-aan bay kitaabka qur-aanka iyo sunnada ayna daliil ka haysanin ayay dadka iska gaalaysiiyaan kaarar bay qaybiyaan cid alla cidda khilaaftaba waa gaal uqtuluu hal qoorta ha loo dheereeyo ayay dhahaan kuwa waa kuwuu nabigu sii sheegay sala allahu alay salama fii saxiixi muslim aad buu dheeraaday nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiid aad u fara badan oo sunanka iyo saxiixaynka intaba ku yaala oo nabigu yiri sal salama ninka ugu horreeyo yidhi icdil nabi maxamed maxamedow cadaalad samee wuxuu nabigu yidhi war haddaana cadaalad samaynin yaa kaloo cadaalad samaynaya qad khasirta walle waad khasaartay markuu jeestay wuxuu yidhi ina min di'di'i haada kani nasligiisa iyo dhabarkiisa iyo faraciisa waxaa ka soo bixi doona qowmun yaqra'uuna alqur'aan qolo qur-aanka aqrin doonta weliba qur-aankiina iyo qur-aankooda marka laysu fiiriyo taxqiruuna aada xaqiraysaan qur-aankiina salaadiina iyo salaadooda markaa isu fiirisaan salaadiina aad xaqiraysaan siday cibaadada u tukan oola imaanayaan salaatuleylka wejigaa murxay lawyaha murxay sida waxayna deliishanayaan waa un kitaab iyo sunnana wamaca dalika iimaanku halka ooma dhaafin buu nabigu yiri sala allahu alay wasalam maxaa yeelay oo iimaanka halkaa u dhaaf waayey lianna si khaldan bay waxu fahamsan yihiin si khaldan ayay nusuusta u fahmeen waa miduu nabiga sal ly slam haaulaa'i kilaabu ahli nnaar dadka naarta gelaya iyadooda weeye waa kuwa nabiga sal ly slam uqtuluuhum ka qatli caad nimanka reer caad la yidhahdayo reer famuud saad u layn lahaydeen oo kale u laaya kuwuu nabigu yidhi weeye sala allahu alayh waali wasalam kuwaas iyaga nabigu aad booga sheekey صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان muslimiinta ilaa ayaan gaaladana waa ka taga tusaalooyin iyo amfilooyin aada u badan qoladaa waxaa la yidhahdaa takfiiriyiin baa la yidhahda qarnigan aan joognana masar bay kasoo bilowdeen toddobaatankay masar kasoo bilowdeen jamaacathijra watakfiir baa la yidhahdaa afghanistan bay soo mareen jazaa'ir bay tageen haddana waa kuwa adduunka soomaaliya iyo meel walba ku faafay aad arkaysaan qaybo dhan oo kamid a soo soomaaliya in xoogaga ugu waaweyn ay takfiir yihiin qofkaan weyn waxaan rabaa inaan informationkaas saa wey idan qolada waa qoladaas wey walidaalika calaamaadkooda dadku waxay qaraan ma cunaan waxay ayagu qalaanu bay cunaan ha waxay ayagu qaraan bay cunaan ninka iskhilaafaanna waa murtad oo islaamta intay ka furaan bay ayagu hore ka guursadaan soomaad garan amfilo waxay leeyihin aada u fara badan oo khabiid oo cajaa'iba cali بن abi aalib baana la dagaalamay radi allahu tacaala canhu wa ardaa ilaa waana awalu firqa daarat fi lislaam waana firqadii ugu horraysay ee soo islaamtay saaxibulxaayiya waakiilaha walaa tactaqid ra'ya alkhawaariji inahu maqaalun liman yahwaahu yurdi wa yafdacu iska ilaali caqiidada waa caqiido faasid ah waxay aaminsan yihiin iimaanku inuusan ziyaadin ama nusqaanin waxay leeyihiin وإقرار بالقلب نطق باللسان عمل بالأركان لا يزيد ولا ينقص إذا مرتكب الكبير وكافر أعوذ بالله عقيدة وعقيدة خطر وفاسدة مركا أي فتنك يبادان وحاك لو نمن كلا ليلاد محي آه المرجئة نمن مرجئة ليلاد يا صابحة يبقى مرجئة محا ليلاد كون عكس وذا يصابحة مركا مرجئة محا يا إخواني waa qolo kaloo ayagana dhaho wax gaaloobi kara male qofka hadduu laa ilaha illa allah dhaho khalaas khalaas caqiide khatar w saas daraadeed maantan wuxuu kaala doodaya wax gaaloobi kara dadku kulli wada muslimiin war waa wada muslimiin laakiin haddanana nawaaqidu lislaam baa jira soo saas maaha way islaamku wuxuu u buri karaa sida ay u burto maxay waysadu ayuu islaamkuna kaaga buri karaa marka تxqiiq الshuruud وintifaa اlmawaanic shuruud idheh igala hadal laakiin wax gaaloobi kara ma jiro sax maaha qoladaana waxay dhahaan iimaanika iimaani jibriil wa mika-iil laa yaduru maca aliimaani macصiya walaa yaduru maca aliimaani danbin iimaani ka iimaani abi bakr wa cumar wa iimaani ka iimaani maxaa la yidhaha jibriil o mikaiil khalaas qofku hadduu laa ilaha illa allah dhaho hadduusan weligii tukanin oo soomin oo salaadin sidoo kale macsi kasta uu la imaado asag iyo jibriil isku meel bay jannada ka gelayaan qaala tacaala afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin soomaalida maxay dhahdaa nimaan shaqaysanin shaah ma ah waana miduu saaxib alxayi ahaa walaa takun lacuuban bidiinihi alaa inama almurjiyu bidiini yanzaxu nacam waa ciyaar bidiini yanzax cibaaro fiican buu sameeyey radi allahu taala raximah allahu tacaala idan culummada rabbaaniyiinta markay fitanku ay dhacdo culummo horbooda baa jirta oo fitanka horbooda culummadaasi waa in la iska ilaaliyaa culummada waa in la iska ilaaliya waxaa la isku daya marka hore culummada rabbaaniyiinta ah ee ilaahay cilmigii aqoonta siiyey in dadka indhahooda hoos looga dhigo in ayaga la tacniyo in ayaga la duro waa camiiliin in la yidhaahdo waa shaqaalo in la yidhaahdo si ayday u shaqeeyaan in la yidhaahdo dowladahay hoos tagaan in la yidhaahdo kufri bay ku dhaceen in la yidhaahdo si bulshada markay ku soo jeedsato oo indhaha bulshada ay hoos ooga dhacdo haye maxaa soo baxaya ittakhaduu naasa uusan juhaalan faaftaw bigayri cilmin wa waadalluu fi saxiix bukhaari ayuu nabigu yihi calayhi asalaatu wasalaam marka culummada rabbaaniyiintaa ku awareegeysta insha allahu tacala ilah wuxuu yii aydan qur-aanka dhegeysta waida jaaahum amrun min almni aw alkhawf adaacuu bih amar hadduu yimaado ku saabsan nabadgelyo ama ku saabsan cabsi amar baa yimid arrin baa cusub ama nabadgelya cusub khayr baa cusub ama waxaa cusub khawf iyo cabsi adaacuu bihi way faafirayaan ayagoo natiijadeeda fiirin maxaa ka imaanayo fiirin lianna culummadu fitnada waxay arkaan intayna imaanin nusuustay ku arkaan waxyigay ku arkaan qur-aankay ku arkaan sunnaday ku arkaan tajrubaday ku arkaan qowmu saalix qowmu caad qowmu thamuud qowmu fircawn ee qowmu muusa qowmu saalix waxay ku arkaan taariikhday ku arkan ma ashbaha alyawma bilbaarix khabaru man qablana wa khabaru man bacdana bay hayaan ilaa dajaal ila adduunka laga roobay culammadu ayaan tajaarijta la soo maro dhan bay garanayaan idan culammadu waxay gartaan fitanku markay soo socoto laakiin caamadu waxay gartaan fitnada markay tagto ayay dhahaan ruuxu muxuu ah kaasaa laga sheekaystaa oo la isku mashquuliya haddaa u fiirsataan culummada rabbaaniyiinta ah inta ay ka digeen war arrinka ayaan la samayna markii lagu dhacayna gadaafarta laxda laga qali saa daraadeed maxaa la amraya deganaan iyo xilmi waa qodobkii soo socdee waida jaahum amru min almni aw alkhawfi adaacu walow radduuhu ila rasuul hadday u celin lahaayeen ila alkitaab walow radduu ila rasuuli eesh wa ila uli lmri minhum alculamaa hadday kitaabkiiyo culummada u celin lahaayeen lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum dhacdadaa wixii laga faa'iidaysan lahaa ayagaa sheegi lahaa shaygani midhaha iyo natiijada laga guranayo ayagaa sheegi lahaa laakiin markii fitanka la hor dhaho oo la hormaro oo dad cawaama ay hor dhacaan maxaa dhacaya midho khalaad baa laga guranaya ilahay saasuu lehy tabaaraka wa tacaala qodobka saddexaad alsabru waathabaatu cala alxaq ahnaaa alfitan in la sabro diintana lagu sugnaado walidaalika baa nabigu sala allahu alay wasalam ayaa wuxuu dhihi jiray الصابر فيها يعني في وقت يعني وقت المحن kalqaabidi cala aljamr wuxuu lamid yahay qof dhimbil dab a gacanta saa ugu haya haddau sii daayo diintuu ka tegayaa hadduu hayana kulaylkeediibuu ku dhex jiraa macna waa lagu intixaamayaaye masaajidada laiskugu soo geli mid mid baa laiskugu imaani joornalada laisku qori mudaaharaadyaha magaalada ka dhici oo islaamka ma rabno soomaynan garan khasab waa imaanaysaa waxay u baahan tahay athabaat in la sugnaaday u baahan tahay qodobka afraad altacawudu billahi min alfitan in laga magan galo nacuudu billahi min alfitan iyo walbucdi can mawaatiniha wa can madaaniha meelaha lagu malaynayo fitnada in laga fogaado fitanka sidaa waa laga fogaadaa looma dhawaado waa laga fogaadaa qofka inuu fidno raaco qodob dhowr qodob baa sababtay jahligaa sabab gaflada iyo hilmaanka uu hilmaansan yahay iimaanka ayaa sababta itibaacu shahawaati washubuhaat qofka wax hogaaminaya inuusan qur-aankii sunno noqonin hawadiisa inay noqoto walaa tattabici ilhawa fayudilaka can sabiili illah hawadaada ha raaci nabiga lagu leey calayhi asalaatu wasalaam hawadaada ha raacin walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar ha u leexanin kuwii daalimiinta ahaa dulmiya naftooda oo marka ay naar ku taabato hawadaada raacin ayaa nabi le fastaqim kamaa umirt walaa tattabic hawaahum yani ku toosnoo wixii lagu amray hawadoodana ha raacin waxaa kaloo ka mid a qofka oo sharcigii dhannaagii islaamkiiba ka maqan tahay ku dhaqankiisi iyo xugunkiisa qodobka shanaad ataraabutu wاtadaamunu wاtakafuru bayna markay filmar dhacdo muslimiintu inay iskaalmaystaan oo ay wada tashadaan oy iska warqabaan oo arrin hadday dhacdo uusan qof iska ordine la shuurada iyo ahlu xalli walcaqdiga iyo dadka aqoonta iyo xikmadda iyo dadka fahamka iyo garashada u saaxiibka ah ee dadka maslaxada bulshadan garanaya fitanka ku imaan kara miisaani kara in lagula soo noqdee inaan la iska goodin qodobkaan waa qodob muhiima ah. waa waxaa laga yaabaa muxaadaradan inaad waqti aan fogeyn inaad macnaheeda dhadhamisaan laakiin hadda caawa idiin dhagay inaadan dhadhamin baa laga yaabaa laakiin qofka si fiican maxaadaro u dhagaysanaya dhuuxaya gadaalna ka daawan doona mar iyo laba kusoo ceshada waaqica uu ku nooleeye maraaxishiisana ku miisaama wax badan buu dhadhamin doonaa hadba koobka ku haboon buuna cabbi doonaa macaayay makhraariyay anu kuma dhihin laakiin hadba koobka ku haboon ayuu marba dhadhamin doonaa malaha waa idinku dheereeyey insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan dhaho qodobka ugu dambeeya alxilmu walta'anii waltadaburu waltabasuru athnaa alfitan yani waa qodob haddaan sharxayayo in mataqaanaa ii xilmi iyo dulqaad iyo deganaad iyo aragti dheer in la muujiyo markay fitantu dhacdo ilahay wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala ina maca alcusri yusra fa ina maca alcusri yusra ina maca alcusri yusra ilaahay tabaaraka wa tacaala culays walba wuxuu ka dambaysiyaa fudayd faasal allah tabaaraka wa tacala ilahay inuu fidnada naga ilaaliyo ilahay waxaan ka baryay inuu fidnada naga ilaaliyo oo diinta iyada nooga ilaaliyo caqiidada nooga ilaaliyo caqliga nooga ilaaliyo dhiig iyo xubnaha nooga ilaaliyo caruurta iyo dumarka nooga ilaaliyo degaanka iyo waddanka nooga ilaaliyo xoolaha iyo maalka nooga ilaaliyo masaajidada la gubo nalooga ilaaliyo ilaahay masaajidadeenna noo xifdiyo oo masaajidada noo xifdiyo oo arwaaxdeenna hanoo xifdiyo iimaankana ilaah nagu dilo kuwa sabar iyo dulqaad la ilaah hanaga dhigo kuwa xilmi iyo deganaan la ilaah hanaga dhigo kuwa diinta fahmana allah naga dhigo kuwa maslaxada ummadda u adeegana ilaah hanaga dhigo kuwa ummadda shar ku noqda ilaahay nagama dhigo kuwa ummadda shar ku noqda ilaahay nagama dhigo carabka iyaga ilaahay ummadda mid ogu adeeg allaha nooga dhigo caqliga yaga ummadda mid ogu adeeg allaha nooga dhigo maskaxda yaga kuwa ummadda ugu adeeg allaha nooga dhigo dhiigga yaga kuwa maslaxda ogu adeeg muslimiinta allaha nooga dhigo xoolaha yaga iyo maalka yaga kuwa muslimiinta ugu adeeg allaha nooga dhigo hada wabilahi tawfiiq wasal illahuma wasalama wbaarak cala muxamadi wcala alihi wasaxaabati ajmaciin